بسم الله وبه نستعين ونسأله السداد والتوفيق ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ودرسيني صدنات وحنكبل أبي بغل يكوب يسقاشا صفحة كتاب كينا إن ذوي الأرحام ذوي الأرحام كه يرتبون وحلو ترتيبيا oo loo kala horraysiiyaa filirfi marka dhaxalka la joogo tartiib alcasabata binafsi sidii loo kala horraysiin jiray ee loo tartiibin jiray casabata binafsi oo kale fa yuqadamu waxaa la horraysiiyaa loogu horraysiiyaa furuuculmeyd meydka furuucdiisii oo aan ahayn furuucdaas oon ahayn min gayri asxaabi alfuruudi waalcasabaat kuwii faralka wax ku qaadan jiray iyo kuwii casabada wax ku qaadan jiray aan ahayn ka awlaadulbanaad oo kale waynasalu hoosba ha u degaanin wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah markaynu taagannahay madhabkan ahlu qaraabaha dowul arxaamka asnaaf ayay u qaybiyeen midiba midda ay ka horayso ayuunbaa wax dhexlayaa ta dambana waa xijaabaysaa sidii casabatu binafsi loo kala horraysiin jiray ee loogu samaynayay ayaa ee dowladxaamkana iyagana asnaafta loogu sameeyaa uma dabadeetana waxaa ku xogaya furuucda haddii la waayo usuul meyd usuushii meydka ayaa ku xigaya oo soo raacaya kaljad waljadda awoogii iyo egeydii oo kale hayru saxeexayni ee aan waxba dhexlahayn weyn calow kor ha noqdaane uma dabadeetna waxaa ku xigaya haddana xagga tartiib ahaan furuucu abaweyhi hooyadii iyo aabihii meydka furuucdoodii ka awlaad al akhawaad oo kale wa banaat alikhwa oo kale waynasalu hoosba haw degaane kuwaasaa ku xigaaya uma dabadeetana furuuca ajdaadihii wa shaddaatihii awowyadii iyo ayayooyinkii furuucdoodii ayaa ku xigaaya oo min adawaa'ifa sita almadkuura lixdii qole ee aynu soo sheegnay markaynu sinfigii afraad maraynay ka mid a wa yakuunu lirsu dhaxalku wuxuu noqonayaa aydan mar labaad xasaba tartiibiha sida ay u kala horrayso ayuu dhaxalkuna uu noqonayaa wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llahu khayra markii caynka loo tartiibiyey asnaaftii midba midda ay ka horrayso sidaa loo qoray dhaxalkuna wuxuu noqonayaa midaba middaa ay ka horrayso ayuunbay dhaxalka leedahy sinfiqa loo sinfigaa uu ka horreeya inbuu dhaxalka qaadanayaa intuu kaa hore joogo kaa labaad ma imanaayo shuruudu tawriisi dawilaalxaam shuruudda lagu dhexal dhaxalsiinaayo dawilaalxaamka ashardu lawal allaa yuujad waa inaan la helin saaxibu fardin qof farar wax ku qaadanaya liannahu maxaa yeelay idaa wujida haddii la helo akhada wuu qaadanayaa fardahu faralkiisii uma dabadeetana akhada albaaqi baaqigii buu qaadanayaa raddan raddan ahaan buu ku qaadanayaa markaa shardiga koowaad waxa weeyaan marka dawlarxaamka wax la siinayo horta waa inaan la helin qof faral wax ku qaata maxaa yeele haddii la helo dee markuu faralkii qaato baaqigana isagun baa loo radinayaa wa raddu radintuna martabatu martabadiisu qabla dawil arxaam dawil arxaamka dee waa ka horraysay shardiga labaad waxa weeyaan allaa yuujada caasibun ruuxa casabaynaaya waa inaan helin oo caasiba leanna alcaasiba maxaa yeele caasibku idaa wujida marka la helo akhada tarika xoolaha ayuu qaadanayaa kullaha dhammaantood idan farada markuu keli noqdo wa akhadal baaqi baaqigana waa qaadanayaa bacda asxaabi alfuruud dad farar hadday meesha joogaan marka waxoodii qaataanna baaqigana dee caasibkaa qaadanaya markaa isna meesha waa inaanu joogin ida jtamaca macahum marka uu la kulmo caasibku ehelfaralka wixii ka soo hodha ayuu qaadanaya labadaa shardi ayaa lagu dhexalsiinaya dawalarxaamka oo saaxibu fardi marka la waayo caasibna la waayo ayaa dawalarxaamku ay meesha soo gelayaan amaa idaa wujida haddii la helo miyaa axadu sawjayni mid ka mid ah lamaanihii sawjka ama sawjadii fa innahu yaakudu fardahu faralkiisa wuu qaadanayaa walbaaqi baaqigana yakuunu wuxuu u sugmanayaa lidawil arxaam dawil arxaamka ayuu sugmanayaaoo qaadanaya baaqigiina lianna maxaa yeelay aradda ah radintu calaa axadi sawjayn lamaanaha midkood loo celiyo ama sawjadii ama sawjii wax loo radiyaa martabatu martabadiisu muta-akhiratun way ka dambaysay can martabati dawil arxaamka waa ka dambaysay walihaada yakuunu lbaaqi lidawi larxaam walihaada sidaa darteed ayuu yakuunu lbaaqi oo ay yeelanayaan lidawil arxaam dawil arxaamka ayay yeelanayaan waxaa dib ugu noqotaa bu uhi sheekhu maraatibul warata markaynu ka hadlaynay sabxadda toddobiyo soddon ee isla kitaabkeena tambiihaatun haama idanfarada hadduu keli noqdo duu raxim ruuxan qaraabada ahayd min ayi sinfin kaana min alasnaaf alarbacati saabiqat min ayi sinfin nooc kasta ha ka mid ahaado oo min alasnaaf alarbacatu saabiqa sanfiyadii afarta hayadaynu soo marnayba ha ahaadee haddii dowlarxaamku uu ruux qura noqdo fa innahu yaahudu lmaala kullahu xoolaha wuu wada qaadanaya dhammaanteed duuraximkaa joogaa afartaa sanfiyaynu soo marnay kii uu doonaba haka jooge wuu qaadanaya xoolii dakaran kaana aw untha ama lab ha ahaada ma dhadig ha ahaadee aw ambase yaahudu lbaaqi baaqiga ayuu qaadanayaa idaa kaana hunaaka hadduu halkaa joogo axadu sawjayn axadu sawjayn hadduu joogana markuu axadu sawjaynku faralkiisii qaato ayuu baaqiga qaadanayaa duuraximkaasu waidaa tacadada hadduu dhowr qof noqdo oo maanta mid keliya aanu ahayn laba iyo ka badanba uu yahay fa yakuunu tarjiixu tarjiixu wuxuu noqonayaa calaa shakli sidan soo socota ayuu noqonayaa الترjiixu biqurbi daraja kii lagu doortay biqurbi daraja faأwlaahum ka u mudan kuwa dawil arxaamka ee dhowrka ah bilmiiraati dhaxalka ka u mudani aqrabuhum waa ka ugu dhow darajatan daraj ahaan ka ugu dhoweeya ee meydka ugu darajo dhow fa bintulbint tusaaleahaan ruux baa dhintay wuxuu ka tegey bintulbint iyo binti bintil bint iyo ibni bintil bint intaasuu ruuxaasu ka tegay saddexdaa ka dhaxalka u mudane waxa weeyaan bintil binto weeyaan tuqaddamu waa laga horraysiinayaa iyada calaa binti bintil binti waa laga horraysiinayaa sidoo kale waa laga horraysiinayaa calaa ibni bintil bintina waa laga horraysiinayaa li'anna maxaa yeelay darajatahaa dee darajadeeda ayaa aqrabu ka dhow oo maydka bintulbintada hore mid bay ka tirsatay inantanna waxay ka tirsatay ku xigtaa laba inankuna labu ka tirsaday maydkii markaa ka laba ka tirsaday ka mid ka tirsaday maydka dee waxa u dhow kaa ruux qura maydkii ka tirsaday marka kaasaa dhaxalkii la siinayaa ba idaa kaana hunaaka hadduu halkaa ayay itixaadun fi daraja darajadii inay iskaga mid yihiin maantana darajadoodii ayaa isku mid ba ah fa awlaahum bilmiiraad dhaxalka ka ugu dhowi ee ugu mudan ee qaadanayaa mankii weeyaan allah kusoo dhowaaday ee minhum iyaga ka mid ah dowlarxaamka ka mid ah ilal meydmeydka ugu soo dhowaaday biwaarithi saaxibi fardin aw caasibin mid wax dhaxlaoo faral wax ku dhaxla ama casoomanimada wax ku dhaxlaa ka ugu soo hordhowaada ayaa dhaxalkii la siinaya oo qaadanaya wuxuu leeyahy sheekhu jasaa llahu khayra maanta meydkii isku inbaabay u jiraan waa isku darajo dadkada walaarxaamka meesha jooga waaba isku darajo dhaxalkiyaa la siinaya waxaa la leeyahy ruuxa ugu soo hordhowaada meydka ruux waarisa oo ama faral waaris ku ah ama casabanimo waaris ku ah ayaa dhaxalkii la siinaya miisaaluhu tusaalihiisu law maata hadduu dhinto shaqsu shaqsi hadduu dhinto oo uu ka tago can binti bintil ibni iyo wa ibni ibni bintin ayuu ka tegay fa fii haadihi suura sansaantan itaxadati daraja isku mid bay noqotay lianna maxaa yeelay kulla minhumaa mid kasta oo ka midi yantasibu ila almeyd meydka wuxuu ugu soo dhowaaday bidarajatay laba derajo oo inantuna meydka labay ka tirsatay inankuna dee labuu ka tirsaday hayra anna bintil bintil ibni ha yeeshee inantaa meydka ugu soo dhowaatay bintil ibni intasabat ila almeyd meydkii waxay ugu soo nisbo sheegatay biwaarihin ruux waarisa oo oh, bintlibn de waa waaria weeyaan sayn hore usoo marnayba wa ibna ibna albinti intasaba ilayhi meydka wuxuu kusoo nisbo sheegtay isaguna ilayhi meydka bikayra waarihin midaan waaris ahayn oo ibnigani dee wuxuu usoo tirsaday meydkii ibn ilbinti ibn ilbintana dee waxba mu dhexli jirin lianna abaahu maxaa yeelay aabihii oo huwa ibnulbinti ah min dhawi larxaam dhawi larxaamka ayuu ka mid yahay bikhilaafi bint libn markaa laga tago iyada bintlibnada fa innahaa iyadu saaxibatu fardin mid farar wax ku qaadanaysa weeyaan fa takuunu jamiicu tarika sidaa awgeed waxay noqonaysaa dhammaan xooluhu halkan libankiiba u sugmanaya oo qaadanaya adlaa ku soo dhowaaday biwaarisin waaris ku soo dhowaaday oo waxaanu nidhi bintadaa u horraysaa bintilibni ku soo dhowaatay bintilibnina waarisa ayahay ibniguna ibni bintin buu kusoo dhowaaday waana hayra waaris maadaamay isku darajo yihiin kii ruux waarisa kusoo dhowaaday unbaa dhaxalkii la siinayaa ay libinti bintilibni baa qaadanaysa dhaxalkii jim idaa tasaawu fi daraja darajadii waa ku sinmeen wa fil idlaal iyo dhowaanshaha xagga meydkay usoo dhowaanayeen yakuunu tarjiixu tarjiixu wuxuu noqonayaa hadday ku sinmaan sidaa xiina idin wakhtigaa wuxuu noqonayaa biquwati alqaraaba quwatulqaraaba ayaa lagu kala baxayaa miisaaluhu tusaalihiisu ruux baa dhintay wuxuu ka tegay can binti akhi shaqiiq waa bintu akhin ab labadaasuu ka tegey falmaalu xooluhu huna halkan kulluhu dhammaantii libinti l shaqiiq baa qaadanaysaa maxay ku qaadatay waa liquwati qaraabatihaa waa xoog roonaanta ay xoog roontay qaraabadeedu walaa shay a waxba la siin maayo oo male libinti l liabna waxba male waa lidacfi qaraabatihaa waa qaraabadeeda oo itaal yar oo daciifa awgeed wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu llahu khayra dadkii dawlarxaabka ahaa ayaa waxay ku siman yihiin darajadii nisba sheegashadeennay meydkay usoo nisba sheegteen na waa ku siman yihiin markaasoo kale tusaale ahaanna ruux baa geeriyoodayoo wuxuu ka tegey labada hablood oo midna uu dhalay ahu shaqiiq midna akhlca ah buu dhalay waa isku daraja labada hablood mid walba meydkii ruuxunbuu ka tirsaday mid walibana dee akh iyo akh ayuu ku soo dhowaaday oo nisba sheegashadayna meydka u nisba sheeganayaana de waa isku mid maxaa lagu kala saarayaa markaa waxaa lagu kala saarayaa waa quwatulqaraabaha midna muu tirsanayaa hooyiyo aabbo midna aabba keliyuu tirsaday marka kii aabbaha tirsaday ayuunbaa la siinayaa xoolii iyo hooyada kii hooyadii aabbaha tirsaday ayaa xoolii la siinayaa wa miluhu waxaa kuula mida ah aydan mar labaad low maata hadduu dhinto oo uu ka tago can binti ibni akhin shaqiir iyo wa binti ibni akhin liab iyo wa binti ibni akhin lium intaasuu maantana ka tegay falmaalu xooluhu huna halkan kulluhu libinti ibni akhi shaqiiq baa leh waa likownihaa waa ahaanshaheeda ay tahay aqwaa qaraabatan mid ku xoog roon xagga qaraabada walow maanta hadduu ka tago ruux dhintay can binti ibni akh liab iyo waa binti ibni akh liab aakhara labadaasu ka tegi falmaalu baynahumaa xooluhu dhexdooda munaasafa waa mid loo kala badhayo maydkiin bay wada jiraan dadkanay kusoo dhowaadeenna waa dad isku mid ugun ah waa liitixaadihima fii quwati alqaraaba wa akhli aba iyo akhli aba ibna akhli aba iyo ibna akhli abaunbay kusoo dhawaadeen dawil arxaamkani idan xoole waa loo kala jebinaya waxba isma dheeray leen daal waidaa tasaawu fii quwat alqaraaba quwat alqaraabihiina maanta waaba ku sinmeenba dawil arxaamka ayaddan mar labaad kaanuu waxay noqonayaan shurakaa fil irti qaar dhaxalka wadaaga ayay noqonayaan misaaluhu arrinkaa tusaalihiisu waxa weeye ruux baa dhintay wuxuu ka tegey can binti ibni camin shaqiiq iyo binti ibni camin shaqiiqin aakhara ayuu ka tegey wa binti ibni camin shaqiiqin aakhara saddexdaasuu ka tegay ruuxaa dhintay kaana almaalu xooluhu waxay noqonayaan maqsuuman mid loo qaybiyo bayna albanaati halaas saddexda hablood cala sawaa si isku mid ah oo isleeg baa loogu qaybinaya ele midka inan kasta oo ka mid ah ibna camin shaqiiq madax bannaan baa dhalay saddex nin oo ilmaadee ruma ah oo dhammaantood mid walba camin shaqiiq uu dhalay hablihii ay dhaleen baa kala jooga waxaa loogu qaybinaya isu leekaysteen waxa weeyaan liistiwaa'ihinna waa sinaanta ay ku sinmeen fil qaraaba qaraabanimadii iyo wa fi daraj iyo darajadiiba ay ku sinmeen mulaaxada yulaaxadu waxaa lagu arkayaa oo la arkayaa fii tawriisi dowlarxaam markaynu joogno yulaaxadu waxaa la daymoonayaa oo la arkayaa fii tawriisi dowlarxaam dhaxalsiinta arxaamka ana lidakar labkii inuu qaadanayo dicfa alunthaa labanlaabka dhadigga inuu qaadanayo kamaa huwa sida uu ahaa alxaalu xaalkuba iyo arrinkuba fi lcasabaad sida uu casabaadkiiba ahaa ee labka loo siinaya labanlaabka dhadigga ay arxaamkana iyagana la siinaya xataa low kaana xataa haba ahaadaan dawlarxaamku min awlaad alikhwati aw alahwaati lum haba noqdaanbe saasaa la siinaya macnaheeda walarxaamku qaar ka soo jeeda awlaad alikhwa walakhwaat ilumki dee sidaynu ku naqaanay ikhwada liumka ah inamayahable kuwii la arkaba ha noqdaane dee dhaxalka way wada yeelan jireen oo lidakri mid axadil unsay waxba umay qaybsan jirin waayo markaa maanta ciddii iyaga kusoo dhowaatay waxuu noqonayaa xukunkaa ma qaadanayaane lidakri dicful unsa unbaa la siinaya laakiin cinda shaaficiya ah halkan marka aynu taaganahay sidan iyaguna ay qabaan laakiin waxay yidhaahdeen ciddii ku soo dhowaata ikhwa lium ama akhwaat lium ciddii ku soo dhowaata iyagu sidaa usuushooda u ahayd ayuunbay ahaanaya oo xoolihii loo kala badin maayo inanka iyo inanta loo kala badin maayo dawlarxaamka wixii kaleen inta ahaynna lidakari dicfil unsaa baa la siinayaa xalaambiladuna halkan markaynu taagannahay iyaguna waxay leeyihiin waxaa la siinayaa labka iyo dhadiga waa la isu leekaysiinayaa xoolaha loo kala badin maayo نهاية البحث هذه لمحة lamxa waa daymo khaadifa yar ير tani lamxatun khaadifa waa daymo yar oo ku saabsan can tawriithi dawil arxaam dhaxalsiintii dawil arxaamka ku saabsan weeyaan oo ku saabsan calaa madhab ehli qaraaba madhabka ehli qaraabahana gaar ahaan kusii saabsan weeye waa intan dambe aynu kusoo jirnay alladii kaasoo huwa ah madhabu cali ibnu abi daalib radia allahu canhu madhab ehlu qaraabahaasu si waxa weeyaan madhabka cali ibnu abi daalib wa madhabu ala'immati alaxnaaf aimada madhabka xanafiyada weeyaan wa hada almadhabu madhabkan huwa almudabaqu waa kan lagu dabaqo fii bacdi albilaad alcarabiya bar ka mida wadanada carabta iyo walislaamiya fii bacdi albilaad alislaamiya bilaadda kale ee muslimka ah qaar lagu dabaqo weeyaan waa mid lagu dabaqo weeyaan madhabkani walihada almadhab madhabkani wuxuu leeyahay furuucun kasiira furuuc badan buu leeyahy oo ku saabsan fii kayfiyati tawriis qaabka loo dhaxalsiinayo kulli sinfin sinfi kastoo min al asnaaf alarbacati saabiqa afartaa sinfiya inoo soo horumara ka mid a wa fiihi aydan mar labaad waxaa ku sugan ikhtilaafun ikhtilaaf baa ku sugan fii bacdi suwari tawriis ku saabsan sansaanaha dhaxalsiinta qaar ka mida ku sugan ikhtilaaf yar baa ku jira oo bacda suwar ku jira oo u dhexeeyana bayna alimaami abi yuusuf iyo wa imaami maxamed labadaas sheekh ayuu ikhtilaafkaa yar u dhexeeyaa labadaas sheekh oo ah saaxiibay limaam abi xaniife ah waa labadii arday ee sheekha abu xaniife weeyaan waqad darabnaa canhaa sabxan khilaafkaa yar ee u dhexeeya fii bacdi suwari tawriis waynu iska dhaafnay waqad darabnaa canhaa waa ka jeedsanay sabxan dhabankeenna iyo dhinaceenna waa ka jeedinay intan macnaheedu wuxuu noqonayaa uun waqad darabna canhaa safxan arrinkaa waynu iska dhaafnay buu noqonaya marka laysku macneeyo walam nadkur maynaan sheegin tafsiilaatin wa furuucu hada almadhab faahfaahin iyo furuucda ku saabsan ee madhabkani uu leeyahay hoos umaynaan sii dhexgelin oo umaynaan sheeg sheegin lianna maxaa yeelay waynu ugu xeel dheeraan weynay almucawalu calayhi sida la cuskanayaa inamaa huwa waxa weeyaan madhabu ahli tansiil baa la cuskadaa oo la qaataa almudabaqi ee lagu dabaqay fii bilaad alxijaasiyana lagu dabaqo kaasaa mucawalka ah oo kala cuskanayaa ee la haystaa maadaamuu kaa yahay kaa waxba kumaynaan xeel dheeran kumaynaan fogaanin wa huwa madhab alimaam axmed ibnu xambal weeyaan madhabkaasu ahlu tansiilku walmutaakhiriina iyo kuwii dambe ee min fuqahaa ilmaalikiya washaaficiya fuqahadii madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada horeynu usoo marnay wa huwa min xaysu tadbiiq wa huwa madhabkan madhab ahli tansiil min xaysu tadbiiq xagga tadbiiqa iyo kudhaqimitaanka lagu dhaqmanaayo ee la isticmaalayo ashalu wa aysar isagaa ku fudud kuna dhib oo kan madhabkan ahlu qaraabaha ka fudud wa calayhi lmucawal isaga ayaa mid la cuskada ah wa radia allaahu ilaahay raalliha ka noqdo can jamiici saxaaba wataabiciin dhammaan saxaabadii rasuulka radia allaahu canhum iyo taabiciintii wa can il almujtahidiin ilaahay raalliha ka noqdo wa can ilculamaa'i alcaamiliin iyo culammada hariyo habeenba cilmigan iyo diintan ka shaqaynaysa ilaahay raalliha ka noqdo aladiina kuwaasoo badaluu bixiyey juhuudan dadaalo kabiira weyn ku bixiyey fii khidmati alcilmi ushaqaynta cilmiga iyo wadiin wajasaahum allahu allaha ka abaaliyo can alislaami waalmuslimiin khayr aljasa wallahu almuwafiq walhaadi ilaa sawaai sabiil waxaanu inakuna raacinanaa raxmatullaahi cala almualif asheekh moxamed cali saabuni oo baaraka allahu fii cilmihi maa tacaaqaba almalawaan miiraath alkhunsa waa dhaxalkii labeebka alkhunha waa labeebkii khanaatha iyo khunatha iyo khanaathi intaba waa lagu jamciyaa tacriif alkhunha alkhunha labeebku fi luqa luqad ahaan ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min alkhanath ayaa laga soo qaatay luqad ahaan waxaa laga soo qaatay min alkhanad wa huwa liin waa jileeca iyo watakasur isjebinta weeyi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa khanisa wa takhanasa idaa shabaha kalaamahu hadalkiisa waa markuu ku shabaho bikalaami nisaa hadalka dumarka markuu ku shabaho liinan xagga jileeca iyo waraqaawa xagga dadabacsanaanta markuu ku shabaho aw ambase tashabaha fii mishyatihi wuxuu ku shabahay socodkiisa iyo wa libaasihi dharkiisaba binisaa haweenka ayuu ku shabahay wa minhu waxaa ka mid a ah, alxadiisu shariif baa ka mid a ah, lacana allahu allaha nacdalo almukhanahiina kuwa isnaagnaageeya ee mina rijaali ragga ka mida a ah, waalmutarajilaat iyo kuwa ragragga iska dhiga ee mina nisaa'i dumarka ka mid a wuxuu leeyay sheekhu caleyh raxmatullah ruuxan labeebka la yidhaahdo dhaxalsiintiisa ayuu baabaystay tacriifku luuqad ahaan waxa weeyaan mid laga soo qaatay alliin watakahur waa jiljilaaca iyo isjijabinta halkaasaa laga soo qaatay macnaheeduna waxa weeyaan ruuxa oo ku shabaha hadalkiisa hadalkii dumarka ku shabaha weeyaan oo dumarku siday u hadlaan iyo sida codkoodu yahay oo kale inuu isku dayo bal inuu sameeyo oo uu matalo taas waa xagga luuqadda istilaaxan huwa waxa weeyaan man kaanat lahu ruuxii leh ay u sugan tahay aalatu rijaal xamaantii ragga ayuu leeyay wa aalatu nisaa'i macan labadiiba waa wada leey wixii dumarka iyo xamaantii ragga labadiiba waa ku wada yaallaan aw ambase laysa lahu shay-un minhumaa aslan labada midna waa male waxbaba kuma yaallaan oo labada xamaanood midna kuma yaallo oo maxaa ku yaalla haddaa laba midunbay noqon kartaa inuu thuqbi leeyahay god yar oo daloola ama inaan waxbaba lahayn ibnu qudaama muqniga majalada sagaalaad sabxadda boqol iyo afar iyo toban wuxuu ku qoray wuxuu yidhi fii bacdi albilaad alcajam waxaa na loogu sheegay shu ruux ruux baana loogu sheegay laysa lahu makhraj aslan ruuxaasu mabuu lahaynba makhrajba muu lahayn laa qubul walaa dubur xag hore xagga dambe midnaba muu lahayn wuxuu cuno ee uu cabo ile inuu qashinbaxaabaa loo baahan yahy oo bini aadamka de waa qashinbaxa oo waxaa lagu talagalay afkumuu ka soo celiyaa uun xag hore xagga dambe midnaba muu lahaa wa fii haadihi alxaala xaaladan ayuu yaltabisu amruhu arrinkiisu waa isdhex gelaya ruuxan mar hadduu ama labadiiba wada leeyahay ama waxbaba aanu lahayn arrinkiisu waxa weeyaan mid yaltabisu amruhu amrikiisu mid iyo arrinkiisu isdhex gelayo hal huwa dakarun am untha ma labaa ma dhadig baa arrinkiisu wuxuu isku dhex tolow ruuxani ma mise waa dhadig wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alkhunsa mushkil labeebkii aan caddayn baa la yidhaahdaa labeebkii aan labeebnimadiisu aanay caddayn baa la yidhahdaa ruuxa noocaasa culammadu qaar baa waxay leeyihiin waa khalqi saddexaad oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo bini aadamka ka mid a sida labka iyo dhadigaba waa khalqi saddexaad oo ka mida bay yidhaahdeen laakiin ibnu xasan wuxuu soo naqlinayaa sidaa khilaafkeeda oo uu leeyahay waxaa lagu ijmaacay inaanu khalqi saddexaad ahayne ee ama uu ninuu ka soo jeedo ama uu dhadig uu ka soo jeedo labadaa midunbu ka soo jeedaa culammada qaar baa waxay leeyihiin ruuxani dhaxalka waxba kuma leh xallo wax la siinayaa ma jirto dee ku afgaran maynee nabadgelyo iyuunbaa la odhanayaa uun eh, laakiin sida sawaabka waxa weeyaan inuu ama labun ka soo jeedo ama uu dhadigun ka soo jeedo dabeetana shareecada eh, waa lagu dhexal siinayaa wa innamaa kaana wuxuu u noqday mushkilan mid arrinkiisu qarsoon wuxuu u noqday lianna al asla maxaa yeelay asal fil insaan insaanka waxaa asal u ah an yakuuna dakara aw unthaa ama inuu lebiya ama inuu dhadig yahay ayaa bini aadamka asal u ah walikulli waaxidin mid kasta oo ka midana xukmuhu lkhaas dee xukunkiisii u gaarkahaa buu leeya wa yumayasu dakaru labka waxaa lagaga soocaa canil unthaa dhadiga waxaa lagaga soocaa biwujuudi biwujuudi cudwi dukuura in laga helo xubintii ninnimada fiihi ruuxa in laga helo faidaa wujida alcudwaan haddaba labadii xubnoodba haddii laga helay macan si wada jira aw cariya canhumaa ama waabu labadiiba ka qaawan yahay oo wuu ka madhnaaday macan si wada jira labadiiba waa ka madhnaaday fa cinda dalika markaa ayuu yaqacu lishkaalu ishkaalku markaasuu dhacaya markaasuu arrinkuba dee uu muriguba markaasuu imanaya wayaltabisu lamra arrinkuba markaa ayuu isdhexgelaya hayra ana alishkaal yasuulu axyaanan laakiin waxaa laga yaabaa ishkaalku inuu kolkolka qaarkoodba uu suulo oo uu baxo wadaalika kaasina wuxuu ku imanayaa bidariiqi macrifati hilinka in la garto makaan makaanilbawl halkuu ka kaajaya in la garto fa in kaana yabuulu hadduu ka kaajayo min dakar buuriye hadduu ka kaajayo fa huwa dakarun waa lab yarisu wuxuu dhaxlayaa miiraas dukuur dhaxalkii ragga ayuu dhaxlayaa wain kaana yabuul hadduu ka kaajayo min alfarji meeshaa kalena hadduu ka kaajayo fa huwa unha waa dhadig yarisu wuxuu dhaxlayaa miraat nisaa dhaxalkii dumarka wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ruuxan mushkilka ah ishkaalku inuu ka baxo waa suuragal siduu kaga baxayaana waa sidee waxay leeyihiin culammadu waa la eegayaa halkuu ka kaajayo haddii uu buuriye ka kaajayo nin xisaabi dhaxalkii raggana sii haddii uu kaa kale ka kaajayana dumar xisaabi dhaxalkii dumarkana sii wa in kaana yabuulu minhumaa walaa sabqa liaxadihima cala alaakhar haddii uu labadiiba ka kaajayo oo aanay kala horraynin oo uu labadii godba mar qudhannay ka soo wada siinaayo fahuwa alkhunsa almushkil weeya wuxuu leeyahy sheekhu halkan haddaynu yar faahfaahino culimmadu waxay yidhaahdeen ruuxan waa la eegayaa meeshii sida hore harta hadday dhacdo sida horea lagu wadayaa maanta labadii meeloodba wuu ka wada kaajaya mar hadduu labadiiba kaadi ka soo wada daynaayo waxay labadu kaadidu ku yar badan tahay ayaa xukunkeeda la siinaya haddii aanay ku kala badnayn oy siman tahay oo isku inuuna ka soo baxayso waxaa la eegayaa bal ine markuu kaadida soo daynayo tuu labada ka soo hordaynaayo labadaa tuu kaadida ka soo hordaayo ayuunbaa xukunkeeda yana la siinaya oo lagu qaadayaa intaaba haddii waxba laga garan waayo oo uu isku mar soo daynaayo oo uu isku in soo daynaayo fa huwa alkhult almushkil wayabqaa mushkilan buu ahaanayaa mid arrinkiisugu dee ma garanaysaa sidaa u murugsan yahay ilaa waqti albuluuq ilaa intuu ka qaangaadhayo fa in ixtalama haddii uu dhadhabo kamaa yaxtalimu rajulu siduu ninkuu u dhadhababa oo uu riyoodo uu biyo isku arko aw ambase kaana lahu maylun ila nisaa waxaa u sugan iilasho uu xagga dumarka u iilanaayo oo tusaalehaan waxa weeyaan dee dumarkii unbuu isha la raacaya uu isha kusii mudayaa ilaa iyo inta ka libdhayso gabadhaasu mar gura ka jeedsan maayo hadday habeenkii tahay oo uu meel la seexdana dee dumarka ayuu isku rogrogayaayo uma garanaysaa uu ku galgalanayaa haddii uu la faraka ciyaarana gacantu u yar guusinaya ayuu ku yar xijinayaa saasay ku iman kartaa maylku ow ambase nabatat lixyatuhu garhkiisa ayaa soo baxay intaasoo arrimoodba haddii lagu arko fahuwa dakarun nin xisaabi hadduu riyoodo haddii dumarka lagu ibtileeyo hadduu garhba ka soo baxo fa huwa dakr lab wa in dahara lahu hadyun hadduu naase ka soo baxaan aw xaada amaba uu dhiig ka yimaado labadii godee yaryaraa ayaa mid ka soo baxay aw xabala ama waaba u uraystay fa huwa imra'atun haweene raacaysna haddii intaasoo astaamood lagu arko dee dumar baa la xisaabinayaa culammadu waxay kale ku dareen marka ay magaranaysaa ka warramayaan siyaabaha lagu kala saari karo labeebkan tolow nin baa mise waa gabadh feedhihiisaa la eegayaa labada dhinacba min toddobiyo toban feedhood hadday noqdaan ruux dumara weeye dhanka midig hadday toddobiyo toban noqoto dhanka bidixna ay lix iyo toban noqotona waa nin waayo nebi aadan calayhi salaam ayaa feedhiisa laga abuuray dumarka markaa dhaxlitaan ay nebi aadan ay raggu ka dhaxleen ayay feedhaasu saa uga maqanta baa layidhi majmuuca ayaa qoraya mujalada toddobiyo toban boqol iyo sideed iyo toban sabxadda adugu astaamaha iyo wixii la halmaala ee lagu kala saari karaba waa lagu kala saaraya wa in lam tadhar haddii aanay muuqan haadihi alcalaamaat calaamaadkani oo waxba ruuxan laga garanba waayo fa huwa alkhunth almushkil waa labeeb aan arrinkiisu caddayn ruwiya waxaa la wariyey anna caamir ibna darab kaana min xukamaa'i alcarab fi ljaahiliya wuxuu ahaa dadkii xukamada ahaa ee xikmadda badnaa ee carbeed xilligii jaahiliyaddii fa jaahu unaasun dad baa u yimi min qowmihi tolkii ka mida yas'aluunahu iyagoo weydiinayaa can xaadisati imra'atin dhacda haweenay ku dhacday oo ah inay waladad dhashay qulaaman ilma ayay dhashay lahu cudwaan laba xubnood leh arrinkaasi wax ka weydiiya n markii ay u yimaadeen waxaa la yidhi ee arrinkan weydiiyeen waa ku wareeray ninka caamir afartan maalmood ayay dul fadhiyeen maalin walba waxbuu u qalaayay arrinkii aad iyo aad buu ugu wareeray caamir ruuxan sidee loogu talinayaa ina yaroo addoon oo u lahaa ninkan xakiimka ahayn ayaa maalin maalmaha ka mid a ah aragtay sayidkii oo dee aada ma garanaysaa u walaacsan u fikiraaya hurdana aanay dhaysu isu gehanahayn waxay tidhi maxaa sayidkayga kugu dhacay nimankaynan dul fadhiyaana waa maxay xooliba way naga madhiyeene arrinkiibu u sheegay waxay tidhi siday nagu soo socota xukunkaa waxaad ka eegtaa oo xukunka uu ka soo baxayaa waxaa la eegayaa unoo eega halkaa ee uu ruuxani ka kaajayo un eega halkaa xukunka ka soo dhiraan riic fataxayara waa wareeray caamir wa wuxuu gudagalay yaquulu in la yidhaahdo huwa rajul wa imra'atun de waa nin iyo gabadh ninkan ay weydiiseen ay leedihin labadiiba waa leeyihi de waa nin iyo gabadh falam yaqbal minhu kama yeelin alcarabu carabi daalika se kama aqbalin fa dakhala baytahu gurigiisi buu galay daata yowmin maalin maalmaha ka mida lilistiraaxa isagoo yar nasanaaya fa jacala wuxuu gudagalay yataqallabu calaa firaashihi inuu galgasho gogashiisii duuna nowm isagoo gamayn oon seexanayn wa kaanat lahu waxa uu lahaa jaariyatun ina yaroo addoona dakiya oo caqli badan mashhuuratun bijoodati ra'yi oo caan ku ah caqli wanaag iyo ra'yi wanaag caan ku ah fantabahat lahu fantabahat lahu waa u finiig yeelatay oo waa u jeedsatay sayidkeedii xaalkiisu siduu yahay ayay aad u dhugatay oo usoo jeedsatay fasalathu waa weydiisay marka arrinkiisii aragta siduu yahay can sababi dajarihi waxaanu la diiqadoonayo iyo wa ee uu la dawaqsan yahay ayay weydiisay fa akhbarahaa wuxuu uga warramay arrintii fa akhbarahaa waa uga warramay haa jaariyadii arrinkii fa qaalat lahu waxay ku tihi dac ilxaal xaalka iskaga tag ruuxan xaalkiisa guud ahaan iska dhaaf waxakimi waxaad ku xukun qaadataa uun halka uu ka kaajayo ay ijcal ilmabaal halka uu ka kaajayo dhig huwa alxakam ka wax kala saaraya wax kala xukumayo halkuu ka ka dhig fastaxsana ra'yaha ra'yigeedii buu u bogay wa kharaja ilaa qowmihi reerkiisiibuu u baxay qolodiisii fa qaala wuxuu ku yidhi unduruu eega in kaana yabuulu min adakar hadduu uu ka kaajayo buuriyo fa huwa qulaam wain kaana yabuulu min alfarji hadduu halkaa ka kaajayana fa huwa unhaa gabadh weyn fastaxsanuu daalika arrinkaa way wanaajisteenoo iyana waa u bogeen daalika ra'yi wa baqiya daalika saasuu baaqi bay ahaatee xukman jaahiliyan xukun jaahiliya iyadoo ah oo jaahiliyadda loo nisbeeyey wajaa alislaamu islaamku waa yimi fa aqara hada alxukma xukunkaana waa qiray sidiisii baaqi u yeelay faqad ruwiya waxaa laga wariyay can ibni cabaas radia allahu canhuma ana nabiyu sala allahu aleyhi wasalam lamaa su-ila markii la weydiiyey kayfa yuwarathu mawluudun sidee loo dhaxalsiiyaa ilmo yaroo dhashay oo lahu haadihi sifa sifadan leh fa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi min xaysu yabuul halkuu ka kaajaayo halkaasuu dhaxalka iyo wuxuu yeelanaya ka soo saara oo halkaa ka dhexal waxaa soo saaray xadiiskan bayhaqi albani wuxuu leeyey irwaa ulkhaliilka majalada lixaad boqol iyo labiyo konton maxamed ibnu saa'ib alkalabi oo laga warinayo waa mutaham bilkadib sidaa awgeed waa mowduuc xadiiskan ikhtilaafu alculamaa fii tawriith alkhunha khilaafkay culammadu isku khilaafeen dhaxalsiinta ruuxan labeebka ah waqad ikhtalafa alculamaa culammadu way isku khilaafeen fii tawriithi alkhunha almushkil ruuxan arrinkiisuba uu madowga ku jiro dhaxalsiintiisa calaa madaahibin bay iskugu khilaafeen awalan marka hore madhab alaxnaaf madhabkii axnaafta waxa weeyaan anna lahu inuu leeyahay aqala nasiibayni laba nasiib ka yar ayuu leeyahy calaa fardi markaynu ka dhigna anahu dakaru inuu labyahy aw amase calaa fardi markaynu ka dhigna anahu untha inuu dhadigyahy laba waxaanu samaynaynaa taqdiir kol waxaanu odhanaynaa waa inan kolna waxaanu odhanaynaa waa inan labadaa ti uu wax er, uu ku yaraysto ee uu nasiibkiisu ku yaraado ayaa la siinayaa fa ayu nasiibayni laba ala labadii nasiib ee kaana aqalla lah ee u yar ayaa ucdiyahu la siinayaa fa-ayu nasiibayni kaana aqala lah labada nasiibka u yar ayaa odyahu la siinayaa wa huwa axadu qowlay shaaficiya shaaficiy raximahu llahu tacaala imaamu shaafici aqwaasha uu qabo mid ka mid ah weeyaan sidani sida madhabka xanaaftu ay qabaan ayuu qowlkaasina uu la qabaa in la siinaayo uun labada nasiibka u yar wa qowlu caamati saxaaba waana qowlkii caamatu saxaaba ridwan ullahi calayhim ajmaciin saas iyaguna ay qabeen haaniyan madhabu shaaficiya sida madhabka shaaficiyada ku cad anna kullan mid kasta oo min alwarata waalkhunha dadka warasada ah iyo isaga oo ka labeebka ah ka midaba yucdaa waxaa la siinaya nasiibahu laqal nasiibka u yar baa la siinaya liannahu maxaa yeelay almutayaqan waa inta la hubay ee la yaqiinsan yahay binisbati marka loo eego likulli waaxidin minhum mid kastoo iyaga ka mid a ah. hunsaha iyo warasada mid kasta oo ka mid a ah. dee labada nasiib marka la eego labada ka yar ayaa la hubaa inuu leeyay marka kaasaa la siinaya wa yuuqafu lbaaqi baaqigiina waa la dhigayaa ilaa duhuuri lxaal ilaa intuu arinkiisu uu caddaanaayo baaqigiina meel baa la iska dhigayaa ama ay ka heshiinayaan isagee dadka warasada ahay ama ha isleekaysiistaan ama ha kala badsadaan wa hada alqowl hadalkani huwa almuctamad cinda ashaaficiya sida muctamadkaa ah weeyaan madhabka ah, muctamadka ku ah haalisan madhabu annahu yucdal lilkhunha kan labeebkaa waxaa la siinayaa mutawasit ilnasiibeyn labada nasiib markii labada taqdiir la sameeyey celceliskooda ayaa la siinayaa fa tuxalu lmasala masaladii waxaa loo furfuraya o loo samaynayaa laba xal marna laga dhigaya lab marna dhadig uma yujmacu nasiib fi lxallayn nasiibkii baa laisu geynayaa labada xal uu ka kala helay ruux waliba wa yuqsamu calaa itnayni laba ayaa loo qaybinayaa fa yakuuna wuxuu noqonayaa nasiiba alkhunsa ayuu noqonayaa markaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah madhabka maalikiyadu wuxuu qabaa in la siinaayo celceliska labada nasiib oo ninnimo hadduu wax ku helay iyo wuxuu dumarnimo ku helay labadaba waa laisu geynayaa dee tan labaa loo qaybinayaa saasaa lagu siinayaa xukmu lkhunhaa wa dariiqatu tawriisihi xukunka uu khunsuhu qaadanayo iyo qaabka loo dhexal siinaayo yucaamalu waxaa lagula dhaqmanaya alkhunhaa labeebka calaa ra'yi larjax markaynu qabno ra'yiga arjaxa ah bil adari sida u daran fa yundaru waxaa la eegayaa istixqaaquhu wixii uu ka mutaystay min alirti dhaxalka calaa taqdiiray dukuuratihi wa unuusatihi marka la eego labada taqdiiree kolla nin laga dhigay kolla gabadh laga dhigay wixii uu mutaystay ayaa la eegayaa ee yufradu lahu waxaa loo qadarayaa masalataan laba masala loo qadarayo loo samaynayaa aluulaa ta hore waxaa lagu dhisayaa calaa fardi annahu dakar inuu lab yahay wathaaniya ta labaadna calaa fardi annahu unha inuu gabadh yahay baa ayaa lagu dhisayaa labadaa masalaa la samaynayaa uma deetna yucda alkhunha waxaa la siinayaa kii labeebka ahaa aqala nasiibihi fi lmas'alatayn nasiibkiisa inta ugu yar ee labada masalaba haddii uu ninimo ku yaraystay taasaa la siinaya hadduu gabarhnimo ku yaraysana gabarhnimadaa lagu siinaya wa yuuqafu waa la dhigayaa alfarqu baynahumaa farqiga u dhaxeeya na waa la dhigayaa ilaa an tadhara xaaluhu intuu xaalkiisu caddaanayo wuxuu leeyahy sheekhu jasahu llahu khayra ruuxan mar walba inta u yar ee la hubo ayaa la siinaya waxaa la leeyahy markii nin laga dhigay iyo markii gabadh laga dhigay ka nasiibkiisu yar yahay ayuunbaa la wa yuuqafu lfarqu farqigii u dhexeeyeyna waa la dhigayaa baynahumaa ilaa an tadhara xaalu ilaa xaalkiisu u caddaanayo wixii ka soo hadha marka ruux walba bil aqali lagu siiyo waa la dhigayaa ilaa inta arrinkiisu caddaanayo aw yastalixa alwaratha ama ay heshiinayaan dadka wada Soomaaliya aw yamuutu kunta ama uu dhimanaayo kan labeebkahay oo fayarjicu xaduhu xoolihiisa iyo nasiibkii uu helayna uu u noqonayo ilaa warsatihi saasu baaqi wahaanee wa macnaa mucaamalatihi biladari macnaha ay leedahay in lagula dhaqmo sida yar ee u dhibta leh intaa macnaheedu waxa weeyaan annahu in kaana hadduuya yarisu mid wax ku dhexlaya bikulli xaalin xaalo kastaba mid wax dhexlaya hadduuya oo haddii aynu lab ka dhigno iyo haddaynu dhadi ka dhigna labadaba wax dhaxlaya wa miiraathu bilunuutha aqalu laakiin markuu dhadignimo wax ku dhaxlo ayuu yar yahay nasiibkiisu yufradu waxaa laga dhigaya annahu untha inuu yihi taasaa bil adari markaa u ah wain kaana hadduu ya miiraathu dhaxalitaankiisu bidukuura ninnimo uu wax ku dhaxlayaa aqala mid ay yar tahay ta kalena ay badan tahay yufradu waxaa laga dhigayaa annahu dakar inuu labiyo wain kaana hadduu iyey maxruuman mid la qadiyey ama waxba la siin calaa axadi taqdiirayn labada taqdiir mid ka mida oo haddii uu nin yahay waxbuu helaya hadduu gabadh waxbuu waayaya cagsigoo kale labadaba xurima almiiraatu dhaxalkii waa laga joojinaya axadu taqdiirayn hadduu wax waayo midna wax helay waxaa la leeyahy waxaa la hubaa xaqiiqo ah inaad waxba lahayn oo intaasaa la hubaaye horta raalli sii yarahow wakadalika saasoo kale idaa kaana axad lwarasa midkada mid ka mida dadka warasada ahaa haddii isna uu yahay maxruuman mid la qadiye maca alkhunha markuu la joogo calaa taqdiiray dhukuura walunutha labada taqdiir ee ninnimo iyo dumarnimaba haddii la qadiyo axadulwarasaha isna fa yuxramu min almiiraas dhaxalka isna waa laga joojinayaa waxa la leeyahy waxa la hubaa inaad waxba lahayn wa hada huwa almuctamad saasuna waa sida muctamadka ku ah fii madhabi imaam shaaficiy wa ilayhi ashaara saasuu tilmaamay saaxibu lmanduumati araxbiya xaysu qaala markii uu yidhi wa in yakun haddii laga helo oo uu ku jiro fii mustaxiqi ilmaal dadka xoolaha mutaystay hadduu ka mid yaho oo uu ku jiro khuuntaa saxeexun labeeb caadiyihi ruux labeeba oo caadiya saxeixun fi lishkaal ku ah haddii uu ku jiro saxeixaasoo bayinu lishkaali bayinu lishkaalkaasu waa tafsiirun liqowlihi saxeixun taasi tafsiiru tawsi caddaynaysa khunha saxeixun labeeb caadiya haddii ku dhex jiro saxeixaasoo bayinu lishkaali ishkaalkiisa iyo madowgiisana wuu aada u cadyahay bimacnaa mushkil uu yahay runta mushkila haddii uu yahay oo uu ku jiro dadkii xoolaha dhexlaayay faqsim u qaybi tarikadii dadka warasada ah iyo khuunsahaba waxaad ugu qaybisaa calal aqali inta yar ugu qaybi iyo walyaqiini iyo inta mutayaqanka ee la huba la yaqiinsan yahay wax ugu qaybiya wax ku sii taxda waxaad heli oo aada gaadhi doontaa oo dheefi doontaa bixaqi alqisma ay alqismati alxaq qaybtii xaq ahayd almubiin ee caddayd ee daahirka ahayd baad gaadhi doontaa sida ayaan amhilatun tadbiiqiya calaa miiraati alkhunsa ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay can ibnin wa bintin wa waladin khunsa saddex caruura uu dhalay inan yaynan iyo ilmaha labeeba oo inan inan waxyiba aan la garanayn falmasalatu masaladu calaa taqdiir markaynu ka dhigno annahu dakaru inuu labiyey takuuna min khamsa shan baa laga dhisaya maxaa yeelay de waa liwujuudi ibnayn laba inan baa jooga iyo wa bintin iyo inan dee markaa labadii inan dee waa afar madax iyo inantii shan xoolii shan meelood unu qaybi wa calaa taqdiiri annahu unthaa markaynu ka dhigno inuu inan yahayna takuunu almasaladu waxay noqonaysaa min arbaca iyana waxa weeyaan dee waa liwujuudi ibnin waa bintayn dee inan iyo iyo laba habloodba meeshii jooga inanka waa laba madax inantina laba waxa weeyaan dee labada habloodna dee waa laba madax bay iyaguna yihiin afartaasa marka xool laga dhisaya wahunaa nasnacu halkan waxaynu samaynaynaa jaamicatan jaamica ayaynu u samaynanaa lilmasalatayni labada masalo marna aynu shanta ka dhisna marna afarta laba mas waxaynu usamaynaa jaamico kama huwa alxaalu fi lmunaasakhaat sidii munaasakhaadka looga shaqayn jiray fa nucdi libna inanka waxaynu siinaynaa amaaniyata sihaam sideed qori walbinta inantiina arbacata sihaam waalkhuunsihiina khamsata sihaam wanuuqifu waxaynu dhiganaa alaasata ashum baynu dhiganaa ilaa an tatabayana xaaluhu ilaa intuu arrinkiisu caddaanayo waaya bal waxaynu yeeli doonaa inaynu dhisno masaladii waay ruux baa dhinto wuxuu ka tegey ibn iyo binto iyo canwalidin waladin khuntha buu ka tegey waxaynu ka dhiganaa laba taqdiir baynu samaynanaayoo mar inan baynu ka dhiganaa marna inan markaynu inan ka dhignay eh, labeebkan meydki wuxuu ka tegey laba inan iyo inan shan markaa xooli ka dhis laba inanka sii hore bintadana qori sii waladu khuunsahan aynu inanka ka dhignay laba sii haddana waxaynu ka dhiganaa inan ruuxu markaa wuxuu ka tega dhintay inan uu dhalay iyo inan dee ah inantii dee iyadu arrinkeedu caddaa iyo khuunsihii oo aynu ka dhignay isna inan laba habloodun dheh afar baynu ka dhisannaa afar markaynu ka dhisnaa laba qori waxaa ibniga labada qoriye soo horana inanta iyo khunsahanynu inanta ka dhignay u kala tuur labada masale isu eeg shan iyo afar nisbal arbaca isugu eeg waa tabaayun mar hadday tabaayun yihiin isku dhufo labaatan weeye halkan inoogu qor waa jaamacadii jaamacadii oo labaatana soo qaado shanta u qaybi masaladii hore u qaybi waa arbaca dul saar jusu sahmi ha u noqotee labaatanka haddana soo qaad masaladii dambe afarhayd u qaybi khamsa dul saar shan ha u noqotee jusu sahmiye shantaasu qof walba dabeetana haddaba eeg ibnigii u kaalay masalada hore wuxuu ku lahaa laba afartaa shanta dul saaran ugu dhufo sideed weeye halkaa inoo yar dhig masalada dambena muxuu ku lahaa laba shantaa afartii dul saaran ugu dhufo waa toban halkii hore barbar dhig sideed iyo shan iyamaa yar sideedda ayaa yar idan ibniga wuxuu yaraystay isagoo walaalkiisan labeebka inan ku noqda sideed buu markaa yeeshay sideeddaa labaatanka u hooskee sideeddaa siisi maxaa ka maqnaanaya goordhow hadduu inan noqdo labaa ka maqnaanaya ibnigii maskaxda inoogu hayo bintadii u kaale marka hore qori bay heshay afarta ugu dhufo waa arbaca halkan inoo dhib masalada dambena waxay ka heshay qori shanta ugu dhufo khamsa afar iyo shan iyo maayeen arbaca walaalk walaalkeed oo khuunsa ahi isagoo uu ina noqdo ayaa iyada u daran oy xoolii ku yaraysanaysaa arbacaha labeebkii u kaalay marka hore labuu helay marka dambena qori buu helay labada ugu dhufo afartaa dul saaran shanta sideed halna ugu dhufo shantan waa shan iyomaa yar marka shanta ah isagoo inan noqdaa ayuu xooli yaraysanaya intaasaa la hubaa shanta isu isugee sideed iyo afar iyo shan intaas siisii waa intaa intuu sheekhu soo saaro intaa isu isugee labaatanka ka goo saddex baa inoo soo hadhay saddexdaasaa mawquufa oo la waqfiyaya saddexdaasaa meel la dhigaya haddii uu noqdo inan markuu arrinkiisu caddaado hadduu inan noqdo saddexdaba isagaa leh ila walaalkii baa sideed haysta soo maha oo inana isna shan buu haystay saddexdana ugu dar sideed siday labadii inan dee isu leekaadaan hadduu inan noqdana shantiisa wuu haystaa inantaa arbacay haysataa qoraa ka maqan saddexda markaa sii maxaa soo hadhay laba ibnigii maxaa ka maqnaa labaa ka maqnaa sideed buu haystaa ugu dar tobankaasuu helaya labadoodii habloodna midba shan bay heshay isna tobankaasuu helaya ruux baa geeriyooday tusaale kale wuxuu ka tegay can ummo akhin shaqiiq oo khunsaa ah falmasalatu masaladu calaa fardi annahu unthaa markaynu qadarno inuu dhadig yahay lix bay ka dhismanaysaa wa tacuulu ilaa tamaaniya sideedna waa cawlmaysaa wa calaa fardi annahu dakar markaynu ka dhigno inuu lab yahayna lix bay ka dhismanaysaa walaysa fiiha cawla cawlna kuma jiro waljaamicatu baynahumaa jaamicada ka dhexaysa labada masalo arbaca shirun weeye fa yucda sawju sawjii waxaa la siinayaa sagaal sahmi ummadiina lix sahmi khunsihiina saddex sahmi wa yuuqafu waxaa la dhigayaa khamsatu sihaan baa la dhigaya jantuska eeg buu ku yidhi waa kan markaynu ka dhigno khunsaha inan markaynu ka dhigno inan buu soo horreysiiyo sheekh sawjka dhis buu isagoo isagoaynu inan ka dhignay nis buu qaadanayaa hooyana thulus bay qaadanaysa asal masale waa sita laba nis ka saar saddex iyo saddex weeyaane shaqiiq khunsaan shaqiiqaana saddex sii sawjkiina saddex sii fuluskuna waxa weeyaan labe uma sii isu gee saddex laba saddex sideedaasay masalada oo cawlantay ka tag inan ka dhig haddana kunsaha shaqiiqaa sawjka nis buu leeyay hooyana uluskeedunbay leed shaqiiquna baaqigii buu sugayaa asal masalo waa sita nis ka saar waa saddex ulusna ka saar waa laba sawjkana saddex sii hooyana laba si isugeeya waa shan lix ka gooya hal halkaas u qaadanaya sideed iyo lix isoo eg labada masalo ilan jaamicaynu samaynaynaa jaamicatulmunaasikaynu jaamicatulkhuntaa baynu samaynanaa waay waxa weeyaan tawaafuq waxaa ka dhexeeya binis afar iyo labaatanka sii kaa ismanaysa afar iyo labaatan soo qaadoo sideedda u qaybi saddex dulsaa jusahma ha u noqotee afar iyo labaatanka haddana soo qaadoo lixda u qaybi arbaca dul saar jusahma ha u noqotee ruux walba dabeetana wixii siiyey bil adari ku sii sawjkii masalada hore saddex buu leeyay saddexdaa dul saaran lagu dhufo sideed sagaal halkan inoo yar dhig masalada dambana saddex buu leeyahay afar ugu dhufa labiyo toban sagaaliyaa labiyo toban iyamaa yar sagaalkaa la sii siinayo lahubaa maxaa ka maqnaanaya goordhow hadduu ina noqdo hunsihu waxaa ka maqnaanaya saddex baa ka maqnaanaya sowj ummadii baynu u nimi masale hore labay leedahay saddexdaa dul saarna ugu dhufo sideedda waa lix toddobana labay leedahay sideeddaa ayay u noqotay markay laba ugu dhufanay sideed bay unoqotay lix iyo sideed iyamaa yar dee lixda lixda siisi maxaa ka dhilmanaya goordhow haddii uu noqdo inaan hadduu noqdo labaa ka dhilmanaya laba qori isagii baynu u nimi saddex buu ku leeyay masalada hore saddex ugu dhufo waa sagaal xaggana hal buu ku leeyay afar ugu dhufo waa arbacad arbacaha yara si sihaamta isu geed sagaal iyo lix iyo afar sagaal iyo toban weeye afar iyo labaatan ka gooya shan baa soo hadhay almawquufu khamsata ashun shantaasaa soo hadhay qof walba bil adari bayna wax kusii siin waxaanu leenahay haddaba arrinkiisi baa caddaaday oo dumar buu noqday baaqigii isagaa la wada siinaya oo qaadanaya shantaba isagay ka dhiman yihiin oo la siinaya waayo dee inan buu ahaayoo dee nis buu lahaa markaa sawjkaasuu la mid yahay sagaalka helay haddii uu nin noqdana baaqigii soo hadhay saddex waxaa laga siinayaa sawjka labana ummadaa laga siinayaa isagu intiisi waa haystaa marka arbaciisi waa haystaa ruux kalaa geeriyooda wuxuu ka tegay can sawj wa oktin shaqiiq wa akhin liab oo khunhaa falmasalatu masaladu calaa fardi markaynu ka dhigna annahu dakar inuu yahay labaa laga dhisaya wa calaa fardi annahu unho markaynu ka dhignana toddobaa laga dhisaya waaljaamicatu lilmas'alataynna afar iyo toban weeye saddex iyo tobankaas waa khalad waa labi afar iyo toban weeye jaamicadu waa afar iyo tobanka faido cidda sawju waxaa la siinayaa lix qori wa shaqiiqadiina lix qori walaa yucdal khunha shay-an khunhaha isaga waxba la sii siin maayo maxaa yeeley axadu taqdiirayn buu qaday wa yuuqafu waa la waqfinayaa labada qori ee soo hadhayn waxaa weeyaan inoo eg sawjkii nis buu leeyahy ukhtadii bay leeday akhii abka ahaa ee labeebka ahaa istiqraaq ulfuruud baa ku dhacay xoolu way ka dhammaanayan asul masala labaynu ku dhisay laba nisun ka saar midba waa qori xooli baa ka dhammaadayoo wuu iska tegayaa inan baabaynu ka dhignay haddana sudus bay markaa yeelanaysaa laba nis ka saar asul masalo waa sitee saddex iyo saddex sowjka iyo shaqiiqada kala siim maxaa u sudusa waaxid khunsahanaynu ugtada leabkaa ka dhignay c isu gee toddoba oo cawlanta masaladu laba oo asal masali hore ah iyo toddoba oo asal masali dambe ah isu eeg afar iyo toban ayay noqonaysaa ka soo baxaaya waa tabaayun laba iyo toddoba markaan isu eega waa tabaayun maririnta waa in ka dhexeeyaana isku dhufo arbacaash afar iyo tobankii asalmasarihii hore ee labadahaa u qaybiya waa toddoba dollig jususahmi ha u ahaadeen afar iyo tobankii haddana toddobadan u qaybiya waa laba dollig jususahmi ha u noqdeen qof walba bidaa dari dabeetana kusii sowjka masalada hore qori buu ku lahaa toddoba ugu dhufo waa toddobadii toddobana saddex buu ku lahaa ee laba ugu dhufo waa lix iyomaa yar dee lixda waayo goor dhow haddii uu inan noqdo khuunsahaasu maxaa sawjkii ka maqnaanaya qori qorigaa u hayso meel u dhig maskaxda ku hayd ukhtadii shaqiiqadahayd masalada hore hal bay ku lahaydee toddoba gudhuf waa toddoba toddobana saddex bay ku lahayde laba gudhufa waa lix lixdasi iyana qori baa kan maqnaanaya haddii uu noqdo lab hadduu noqdo isaguna masalada hore eber buu leeyay toddobana qori taa eberka unbaa loo iunbaa loo qaalib yeelayaayo waxba male halkaas ka fadhiisaa leleey raalli haw isu gee lix iyo lix labiyo toban afar iyo tobanka ka go laba qori baa baaqi inoo ah mawquufku waa laba qori labadaa qori haddii uu noqdo inan hunsahaasi waxba ma yeelanayo sawjka iyo ukhtadaa shaqiiqadaabuu labadan qoriba midba qori ka dhiman iyo la siinaya hadduu inaan hadduu ina noqdana labada qoriba isagaa alahoo la siinayaa waayey kaana intaaynu kaga gudubno miiraatulxamli waa dhaxalka ilmaha uurka ku jira tacriifu lxamli alxamlu luqatan luuqad ahaan masdaru xamalad taxmilu xamlan ayaa laga soo qaatay oo uu ka yimi xamalad waa uuraysatay taxmilu way uuraysanaysaa xamlan uurays wa yuqaalu lilmar'ati haweeneyda waxaa la yidhaahdaa xaamilun uur bay leedahay iyo wa xaamilatunba idaa kaanat xubla hadday timid uurleeya qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi xamalathu ummuhu hooyadii way qaaday oo waa uuraysatay kurhan ay bimashaqatin ayay ku qaaday wawadacadhu waxay ku dhashay kurhan bimashaqatin wa xamluhu siditaankiisu uurkusidkiisu wa fisaaluhu iyo naaska gurintiisuba waxay isku noqdeen halaasuuna shahra soddon bilood ayay isku noqdeen wa waistilaaxan erey bixin ahaana huwa maa fii badni اlummi waa waxa caloosha hooyada ku jira ee min waladin ilma ah dakaran kaana awunsaa lab iyo dhajinkiila arkaba ha noqdee walilxamli uurkii wuxuu leeyahay axkaamun axkaam buu leeyahy nuudixuhaa aynu ku caddayn doonno fii haadihi alcujaala degdegan yar aynu ku caddayn doonno arrintan degdega aynu ku caddayn doonno mutawakhiina aliijaas innaka oo u qastiyayna ururin qadra alimkaan hadba intii suuragal ah mutawakhiina ay qaasidiin innaka u qastiyayno inaynu soo ururino hadalka hadba intii suuragala fa naquulu waxaanu leenahay wa min allaahi nastamiidu alcawn xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadaynu ka dalbayno kaalmo sabaqa macana waxaa noogu soo horumaray fii baxdi shuruud lirsi baxdigii shuruuddii dhaxalka annahu yushtaradu waxa loo shardi yeelaa limiiraati ayi insaani dhaxalka ruux kasta oo bini aadama taxaquqa xayaati alwaaris inay hubaal noqoto nolosha ruuxa wax dhexlayaa cinda mowti almuwaris marka uu dhintay kanuu dhaxlayaa inuu isagu uu nool yahay waa ina arrinkaas hubaal noqdaa ayaa ina soo horumaray haddaba wabilictibaar wabictibaar markaynu ictibaarinaynu eegno ana alxamla uurku wahuwa isaguna laa yasaalu isagoo ah midaan ka suulahayn fii badni ummihi caloosha hooyadii majhuula alwasfi waalxaal mid wasfigiisu iyo sifadiisu iyo xaalkiisuba jaahil laga yahay uu yahay oo aan la garanayn fa imaa an yuulada imaa inuu dhasho xayan aw maytan isagoo nool ama baktiya wa ima an yakuuna dakaran aw unthaa wa ima iyo inuu dhasho isagoo lab ah ama dhadiga wa ima an yakuuna waaxidan inuu yahay ruux keliya aw mutacadidan ama uu yahay dhowr qof ay taw aman mataana uu yahay wuxuu leeyahy sheekh aleyh raxmatullah markaynu eegno ilmaha uurka ku jira isagoo ah midaan ka suulayn caloosha hooyadii majhuul alwasfi walxaal inuu yahay mid arrinkiisa jaahil laga yeeyo imaa inuu nolol ku dhasho wa imaa iyo inuu bakti ku dhasho kuu noqon doono lama garanaayo wa imaa an yakuuna dakara aw untha inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay lama garanaayo eh, laakiin xilliyadan imanka casriga aynu ku jirno dee marka kombyuutarada waxaa la adeegsado ilmaha caloosha ku jira labiyo dhadig wuxuu yahay way kala muuqataa waa la gartaa wa ima an yakuuna inuu yahay ruux keliya ama uu yahay mataano labiyo ka badanba maadaama arrinkiisu uu sidaa yahay oo kaa intaasoo arrimoodba miduu noqonba aynaan garanahayn falaa yumkinunaa suuragal inooma aha walxaalatu haadihi iyasoo arrinku sidaa yahay an naqdaca biamrihi arrinkiisa inaynu goyno oo aynu jarnaa wax suuragal inoo amaaha ah walaa an najsima inaynu jasmino bishayin shay ilaa bacda alwilaada markuu dhasho mooyaane inaynu wax jasminaana wax suuragal inoo amaaha ah fa idaa wilida haddii uu dhasho xayan isagoo nool ictabarnaa waxaynu ka dhigannaa xayaatahu noloshiisa qaa'imatan mid jirtay in ahayd min waqti wafaati lmuwaris kanuu dhexlayaa markii uu dhintay inay noloshiisana uu jirtay noolayd ayaanu ka dhigannaa wain welida maytan hadii uu dhashay isagoo baktiya ictabarnaahu waxaanu ictabarnanu ka dhigannaa macduuman midaan jirin inuu ahaa midaan jirin min waqti wafaati lmuwaris wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah ilmihii hadduu nolol ku dhasho waxaynu ka dhiganaa inuu markaa uu caloosha na uu ku jiray uu dhintay kanuu dhexlaya inuu noolaa oo uu caloosha ku jiray isagoo nool markii kanuu dhexlaya uu dhintay ayaynu ka dhiganaa haddii uu bakti ku dhashana waxaynu leenahay kanuu dhexlayaa markii uu dhintay ruuxana bakti buu ahaayo mabuu jirinba wax jirayba mu markaana ayaanu ka dhigannaa marka mar walba waxaan ictibaarka ka qaadanaynaa waynu wax ka qiyaasta ka qaadanaynaa wuxuu ku dhasha uun wa kamaa sida yastaxiilu ay u reebantay aljasmu in la jasmiyo bixayaati aljaniin nolosha ilmahan yar ilaa iyo mooyaane bacda wilaadatihi marka uu dhasho xayan isagoo nool fakadalika saas oo kale ayaa yastaxiilu ay u adag tahay ay u reeban tahay aljasmi inaynu jasmino bikownihi inuu ya dakaran aw untha inuu yahay fa huwa maa saala kamuu suuli ilmo yaraa haddaa janiinan inuu yahay ilmo yaroo uurjiifahoo qaamid alwasfi arrinkiisuna uu dahsoon u qarsoon yahay inuu yahay fa huwa maa saala kama suulin janiinan inuu yahay ilmo yaroo uurjiifa qaamid alwasfi wa mutaradidan mid ku noqnoqonaya inuu yahay kamuusuulin bayna an yakuuna dakar inuu labiyey aw unsa inuu dhadig yahay mid alla miduu noqon war kama hayno wamaadaama aljaniinu intuu yahay ilmihii yaraa qaamid alwasfi walxaal mid uu qarsoon yahay wasfigiisu iyo xaalkiisu fa ina tawsiica tarika qaybinta xoolihii bishakli nihaa'i loo qaybiyo si kama dambayna in loo qaybiyo yusbaxu wuxuu noqonayaa amran mutacadiran arrin adag oo reeban buu noqonayaa mar haddii ruuxii uurka ku jiray xaalkiisuba aanu caddayn wax alla waxaynu kaga talagallaaba aan la garanahayn xoolihii inaynu ahna waynu qaybinanaa qayb weliba aan wax dambe laysugu soo noqonahayn waa arrin mutacadir oo adag buu yidhi sheeku walaakiin ha yeeshe e qad la arkaa tasaadafunaa inay nagula kulanto hunaaka halkaa umuurun idraariya arrimo ina kalifaayo ina ishbaarayaa inay nala kulmaanba waa dhici kartaa oo ku saabsan limaslaxati bacd alwarata iyadoo la eegaya danaha iyo maslaxada bar ka mida dadka warasadaha waayo dee waxaa laga yaabaa warasadu uma sinna dee tarikadii midna waa u baahan yahay midna waxaa laga yaabaa inaanu u baahnaynba markaa mar walba waxaanu qallibanaa waynu qaalib yeelanaa dee ka u baahan xoolihiina de waaba ku dayacmayaa sidanoo haddii la yidhaha iska yaalaan oo dee sagaal bilood ilmahaas uurka ku jiro halkaa iska sii yaalaan dee waxaa laga yaabaaba ina xoolihii dee meeshiiba ay ka baxaan dee kii baahnaana dee wuxuu kusigaba aanu haysan walaakin ha yeeshee qad laakiin tasaadafuna inay nala kulanto hunaaka halka umuurun idraariya arrimayna kalifayo oo ku saabsan limaslaxati bacd alwarisa iyadoo la eegayo taasoo tuujibu calayna inagu waajibinaysaa bismatu tarika xoole in la qaybiyo ruuxan ugu baahan yahay ma sugi karaya buu leeyay marka waxaa waajib noqo noqonaya in xoole la qaybiyo qismatan awaliya weliba waa qayb hordhaca la samaynaya qayb nihaayiya maahee waa qayb hordhaca bil aqali baa qof walba lasii siinayaayo xoolihii badh baa la dhigaya markaa waa qayb hordhaca uma dabeetana natruku waxaynu ka tegaynaa altaqsiim anihaayi qaybinta kama dambayntaana waa laga tegayaa ilaa maa bacda alwilaada ilaa intuu ilmuhu ka dhalanayo markaasuunbaa go-aanka kama dambaystaa la gaadhayaaye horta qayb hordhacaa lasii samaynaya laakiin cinda almaalikiya waxa iyagu ay qabaan ilaa ilmuhu uu ka dhalanayo gebi ahaan baynan xoolaba la qaybinahayn waxa qismal awaliya la ydhaha inaan la samaynahay laakiin sida culammadu u badan yihin waxa weeyaan sidan imika aynu marayno waa in qismal awaliya la sameeyo walihadihi daruuraat daruuraadkan iyo baahiyahan yimid dartood ayaa nadama alfuqahaa fuqahadu waxa ay dejiyeen axkaaman bay u dejiyeen khaasa bilxamli oo gooni u ah ilmihii uurka tuqsamu tarikatu oo waxaa lagu qaybinayaa xoolihii calaa dawihaa guudkeeda ayaa lagu qaybinayaa qismatan awaliya xuleya sheekhu aleh raxmatullah wali haadihi daruuraat daruuraadkan aynu soo sheegnay awgood ayaa nidaam alfuqahaa axkaaman khaasa bilxamli ayay dejiyeen axkaam xamliga ku tacalluqda tuqsamu tarika xoolihii waxaa lagu qaybinayaa calaa daw-ihaa axkaamta ay fuqahadu dejiyeen ayaa guudkeeda lagu qaybinayaa qisma alawaliya wayuxtaadu fiiha wayuxtaadu waa la dadaalayaa fiiha qismada awaliga marka lagu jiro limaslaxati alxamli baa lagu dadaalayaa wixii dan u ah ilmaha uurka ku jira maa amkana alixtiyaadu inta ay suuragal tahay in la dadaalaa wa haadihi tani bacdu alaxkaami waa bar ka mid ah axkaamtii nubayinuhaa waynu ku caddayn doonaa fii maa yeli shuruudu irsi alxamli shuruudda uu wax ku dhexlaayo ilmaha uurka ku jira yarisul xamlu uurku iyo ilmahan uurka ku jira wuxuu wax ku dhaxlayaa bishardayn laba shardi kow an yakuuna mawjuudan fii badni ummihi waa inuu yahay ruux jooga oo ku jira caloosha hooyadii wakta wafaati muwarasihi markii uu kan kanuu dhaxlayaa uu dhintay caloosha hooyadii waa inuu ku jiray ilmahanu yaqiinan si hubaala waa inuu ugu jiray candhuuf yarba ha ahaadeen shardiga labaad an yanfasila waa inuu ka soo baxo min badni ummihi calooshu hooyadii xayan isagoo nolol waa inuu kaga soo baxo wadaalika kaasuna waxaynu sidaa u nidhi dee waa liyakuuna siduu u noqdo ahlan lilmilki inuu ehel u noqdo inuu wax mulkiyo ilamid waxba mulkiye ama shardu lawal shardiga hore miyaa fa yataxaqaqu wuxuu ku xaqiiqoobayaa biwilaadati aljaniini ilmaha oo ku dhasha xayan nolol ku dhasha wa khuruuji iyo inuu ka soo baxo min badni ummihi caloosha hooyadii lisanatayn laba sannadood inuu kaga soo baxo iyo fa aqala wax ka yar min yowmi alwafaat maalintii uu kanuu dhexlaya uu geeriyooday in kaana alxamlu wa hadduu xamligu uu ka yahay oo uu ka soo jeedo min almeyd meydku hadduu dhalay weeyaane wuxuu leeyahy sheekhu caleh raxmatullah shardiga koowaad ee aynu nidhi kanuu dhaxlayaa markuu dhintay waa ilmahan ilmahanu uurka ku jiray si hubaala waxa weeyaan arrinkaasi wuxuu ku xaqiiqoobayaa oo ku sugnanayaa waa inuu ilmuhu nolol ku dhasho caloosha hooyadiina waa inuu ka soo baxaa laba sannadood iyo wax ka yar waa inuu kaga soo baxaa oo laga soo bilaabo maalintii uu dhintay ruuxan uu dhaxlaya oo haddii dee ilmahan uurka ku jira uu meydkan uu dhalay liqowli sayidati caaisha radi allahu canha ayaana loo daliishanayaa caynkaa waxay tidhi laa yabqa lwaladu ilmuhu uurka kuma jiro baaqi kuma sii ahaado fii raximi ummihi caloosha hooyadii iyo makaanka hooyadii kuma sii jiro akhara wax ka badan min sanatayni laba sannadood wax ka badan caloosha hooyadii kuma jiro ilmo walow bifalkati miqsal haba ahaato qorigaa bahalkaa yare waxaa lagu tolayaa intuu wareegayana ha ahaatee falkat muqsilka saqaalat muqsilla waa laydha waxaana loogu magacaabay waa liistidaaratiha wa kulli mustadiirina falkaa laydha wax kastoo saa u wareego bimacnaa waxa weeyaan bahalkaa muqsilka ee waxaa lagu tolayaa wareegiisaa yar intuu saa u wareegaayo intaa in leegna kolay ku tahay ilmahaas uurka kuma sii jirayo mar hadday labadiisi sannadood buuxsamaan waa dhalanaya laa yabqal waladu waladku baaqi kuma sii hado fii raxmi agtara wax ka badan misanatayn laba sannadood wax ka badan uurka kuma sii jiro walow haba ahaato intaa uu wareegayo qorigaa yare ama waxaa yare wax lagu talayaa intuu wareegaayo daaraaqudni ayaa xadiiska ku warinaya bisanadin jayid n riwaayad kale ayaa waxa ahayd maa tasiidu lmar'atu fi lxamli calaa sanatayn haweenadu ilmaha uurka ku sida kama siyaadiso biqadri maa yataxawalu dilli cumuud lmiqsal qadarka in leeg intu kala wareegaayo harka qoriga yaree wax lagu talayo shaygan wax lagu talayo qorigiisu harhkiisu intuu saa u wareegayo tusaale ahaan haddaynu si kale usooyo dhaweyno dhawaarku kubad yar buu leeya dun yaroo kubadahoo saa guudka loo geliyo markaa la dhaqaajiyo dee dunta way soconaysaa markaa kubaddi yar idin way wareegaysaa bimacanaa camal saas oo kale ah intaa yare waxaa yari saa u wareegayo oo kale giraantaa yare kubaddu intaa yari saa u soo wareegayso intaa in lekole ku tahada oo kale soo u wareegaya oo kale ilmahaas caloosha kuma sii jiray wa milu haada dee arrinkan oo kale hadalkan ay caaisho sidan tidhi laa yucrafu laguma dee garan karo ilaa min ilaa simaacan min rasuul calayhi isalaatu wasalaam dee maqal nebiga laga maqlay mooyaane hadalkan oo kalena dee qof kale oo bashar suuragal kama noqon karo wamilu haada arrinkan oo kalena laa yucrafu lagu garan maayo ilaa simaacan in laga maqlay min rasuul alayh isalaatu wasalaam mooyaane marka xadiiskanu macnaa wuxuu leeyey waa marfuuc oo caaisha may odhane nebiga ayay ka maqashay alayh isalaatu wasalaam maaha ra'yigeedii nebigay ka maqashay wa haada kaasuna madhab alxanafiya wey in ilmuhu laba sannadood ugu badnaan uurka ku jiro wa qowlun lilimaami axmed raximahullah wa hadal imaam axmed uu leeyahay laakiin madhabka maaha wayara shaaficiya shaaficiyadu iyaguna waxay u arkaa ana almudda hiya arbacu sanawaat muddadu ilmaha ugu badan uur ku jiri karaa uurka ku jiri karaa waa afar sannadood wa huwa qowlun lilmaalikiya waa qowl kaloo iyaguna maalikiyadu leeyihin lakiin madhabkooda maaha madhabkooda waxa weeyaan shan sannadood ugu badnaan ayuu ilmuhu uurka ku jiri karaa wa asaxu alaqwaali aqwaasha madhabka xanaabilada ku jirta ka ugu saxaaxsan weeyaan afartan sannadood fii madhabi imaam axmed sida madhabka xanaabilada ku cadina waa sidan afartan sannadood wa ama shardu thaani shardiga labaad miya fa wuxuu ku xaqiiqoobayaa ilan waynakiinina waa inuu nolol ku dhashaaye bikhuruuji iljaniin ilmihiioo ka soo baxa min badni ummihi wa bihi xayaatun mustaqira isagoo nolol sugan leh wa tucrafu waxaa lagu garanaya wilaadatuhu dhalashadiisa uu ku dhashay xayan isagoo nool oo inuu nolol ku dhashay waxaa lagu garanayaa inuu ilmahanu nolol ku dhashay waxaa lagu garanayaa bian an yastahilla waa inuu qayliyo saarikan isagoo dhawaaqaya oo qaylinaya aw caadisan isagoo hindhisaya aw amase yamusa inuu jaqo hadiya ummihi naaska hooyadii iyo wanaxwa daalik wixii intaa la halmaana ayaa lagu garan karaa wa mudlaqu xarakatin xaraka mudlaqa dhaqaaqun wax dhaqaaqun la yidhaahdo tadullu calaa xayaatihi oo kutusinaysa noloshiisa lugtaasuu yar dee ka siiyey oo kale usaau yar dhaqaajiyey oo kale takfi way ku furantahy cinda alxanafiya madhabka xanafiyada markaynu qabanno waa ku filantao waxaa laleeyahay ruuxaasu nolol buu ku dhashay hadduu saaba sukara yar bixiyo oo xubnihiisa qaar ka mida dhaqaajiyo waxaanu leenahay waa noolyo nolol buu ku dhashay wadahaba alxanaabila washaaficiya iyagu waxay ku tegeen labadaa madhab ilaa annahu laa budda waxaa lagama maarmaana min xarakatin tamwiila dhaqdhaqaaq doora waa in la helaa waa inuu ilmuhu in doora socdaa laabudda min xarakatin dawilo taasoo tadullu ku tusinaysa calaa xayaatin mustaqira nolol dee sugan ku tusinaysa fa in kaanad yasiira hadday tahay dhaqaaq yar oo kooban mar qurbusaa yar dhaqaaqi kaanad waxay noqonaysaa ashbaha mid u eeg bay noqonaysaa hadduu dhaqaaqu yar yahay bixarakati lmadbuux wixii la gowracay dhaqaaqiisii oo kale umada u ekaanaysa neef xoolaha hadda intan gowraco madaxba aan ka jaro oo markan ka gooyaba taw yidhaahdo dababcadaa u dhababaceeyey maguu nooliyay baa la odhanaya maya dhaqaaqiisoo nolol lama xisaabinayo iyo markuu galgashatoona marka kaasoo kale ayuu noqonaya u eekaanayaa buuli falaa tadullu kuma tusinayso calaa xayaati nolol walaa yaris waxna ku dhexli maayo sidaa ee waa inuu dhaqaaq nolol ay ka suuroobi karto oo nolol lagu xukumi kara waa inuu ilmahanu dhaqaaqa wax dee wax laga garan karo wal aslu dalika arrinkaa waxa uu asala qowluhu sala allahu alayh wasalam uu nebigu yidhi ida stahalla sabiyu sabigeena haddii uu qayliyo salliya calayhi waa lagu tukanayaa wa warita waxna waa dhaxlaya rawaahu nasaa-i wa tirmidi wa macnaa istahallana waxa weeyaan ay rafaca sawtuhu oo codkiisa kor ugu qaado bisiyaa qaylada iyo wasuraaha isku miduune ama idaa nasala haddii uu dhasho maytan isagoo baktiya aw infasala bacduhu ama barhkiibaa soo baxay xayan isagoo nool markuu soo wada baxayna fa maata waaba dhintay aw infasala xayan ama nolol baaba kusoo wada baxay walaakinu ha yeeshe xayaatu noloshiisu hayra mustaqira maaha nolol sugan lam yarih shay-an intaasoo arrimoodba wax dhaxli maayo wa kaana wujuuduhu jiritaankiisuna wuxuu noqonayaa ka cadamihi midaan jirin oo kale wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat ilmihii yaraa markuu dhasho saddex midunbuu noqonaya inuu bakti ku dhasho inuu badh la soo baxo isagoo nool markuu soo wada baxayna isagoo bakti in la arko inuu nololba markuu soo wada baxay nololba kusoo wada baxay laakiin noloshiisaasu waxa ahayd xayaatadii yaraydee ceyra mustaqirka ahayd bay ahayd nolol sugan may ahayd intaasoo arrimoodba waxba ma dhexlaayo joogitaankiisi jiritaankiisuna waa ka cadabi axwaaluljaniin waa xaalooyinka uu yeelanayo ilmihii uurka ku jiray liljaniini ilmihii wuxuu leeyahay uurka ku jiray axwaalun khamsa xaalooyin shan ah laa tasidu walaa tanqus kamana badna kamana yara wahiya kow anlaa yakuuna waarihan calaa jamiici alaxwaal ilmihii waa inaanu noqon mid wax dhaxlaaya calaa jamiici alaxwaal xaalo kasta marka la eego sawaun kaana dakaran aw unha ama lab ha noqda ama dhadig ha noqda midna waxba ku heli maayo laba an yarisa calaa axadi taqdiireyn waa inuu wax ku dhaxlaa laba taqdiir midkood adukura aw alunuutha ama ninnimo wax ku qaadanaya ama gabadhnimo walaa yarisu calaa taqdiiri alaakhar taqdiirka kale waxba ku heli maayo sidaana waa noqon karaa saddex an yakuuna waarisan calaa jamiic alaxwaal mar walba wax waa heli karaa sawaun kaana dakara unhaa kii la arkaba ha noqda ee mar walba wax buu leey marna ma qadayo afar anlaa yakhtalifa irduhu dhaxalkiisu waa inaan u kala duwanaan calaa axadi taqdiirayn labada taqdiir kii la arkaba sawaaun kaana dakara w hadduu inan yahay iyo hadduu inan yahayba isku wax go-an unbuu wada qaadanayaa wax isku mid unbuu wada leeyay sidaana waa noqon karaa shan allaa yakuuna macahu waarithun aslan ruux wax dhaxlaya waa inaanu la joogin gebi ahaanba aw yakuuna macahu waarithun ama wuu la joogaaye laakin hu maxjuubun bihi isagaa lagu xijaabay oo riixayaan fa fi lxaalati luulaa xaaladda hore haddaba ee aynu nidhi ilmihii waa inaanu jamiicil axwaal waxbaba helay oo aanu dhaxalba lahayn naqsimu tarika tarikadii waxaynu u qaybinanaa bayna almustaxiqiin dadkii mutaysta baynu u qaybinanaa duuna intidaari lilxamli iyadoon la sugahayn ilmaha uurka ku jira waayo dee waxba kagama xidhnaa liannahu maxaa yeelay hayru waarisin waa midaan waxba helahayn ilmi uurka ku jiray calaa jamiici suwari walaxwaal suuro kasta iyo xaalo kasta marka la eegaba dee dhexalkii waxba kuma leh marka ruuxaan waxba dee dhexalkii ku lahayn dee in dadkii lagu xidho ma ahaa marka waa la siinayaa tusaale ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay sawjo iyo aabbo iyo hooyadiiyo uurle oo uuru leh min abin hayri abiihi aabbaan aabihii ahayn hooyadii aabihii baa kala tegayoo islaantii baa deerta nin kala guursado uur bay u leedahay marka ilmahay uurka ku sido dee waa walaalkii xagga hooyo ah fa ina alxamla ilmihii uurka ku jiray lawilida haddii uu dhasho faseyakuuna akhli umbu daa noqonayaa marka loo eego meydka akhli umbu u noqonaya wahuwa bil ab calaa kulli xaal mar walbana aabahan meydka dhalay ayaa dee xijaabayo riixaya fatuwasacu tarika tarikada waxaa loo qaybinayaa bayna sawja walabaweyn sawjadii iyo hooyadii aabbii falisawjati sawjada waxay qaadanaysaa rubuc walil ummi hooyana waxay leedahay thulusulbaaqi walbaaqigana lil ab aabba ayaa qaadanaya watasixu min arbaca afarna way ka ansaxaysaa wa fi lxaalati thaaniya xaaladda labaad ee aynu nidhi waxbuu ku dhaxlayaa oo uu ku helayaa calaa axdi taqdiirayn naqsimu u qaybinaynaa tarika xoolihii bayna almustaxiqiin dadkii mutaysta baynuu qaybinaynaa fa nucdiihim waxaynu siinaynaa nasiibahum nasiibkoodaynu siinaynaa calaa taqdiiri ana alxamla waarithun inagoo ka dhigayna xamligu inuu wax dhexlayo wa nuuqifu waynu waqfiyanaa nasiib aljaniin ilmi uurka ku jira xoolihiisiina meel baynu dhiganaa ilaa maa bacda alwilaada ilaa iyo intuu ka dhalanayo meel baa loo dhigaya fa in dahara hadduu soo muuqdo soo baxo annahu waarithun hadduu u muuqdo inuu yahay ruuxa wax dhexlaaya akhadahu waa qaadanaya xoolihii la dhigay wa in dahara hadduu muuqdo annahu hayru waarith inaan waxba dhexlayna kuddal mawquuf wixii la dhigay waxaa loo celinayaa ila alwarasati almadkuuriin dadkaa warasada la soo sheegaa loo celinaya la siinaya tusaale ruux baa dhintay wuxuu ka tegay can sawja wa cam afadiisi iyo adeerkii iyo wa sawjata akhin shaqiiq xaamil islaan dumaashi ahoo walaalkii uu qabo uu qabay oo owr leh ayuu ka tegay fa sawja sawjadii waxaa la siinayaa rubuc baa la siinaya wuxuu leeyahy sheekhu caleh raxmatullah ruuxan geeriyood wuxuu ka tegay afadiisii iyo adeerkii iyo gabadh uu walaalkii qabay oo uur leh ilmaha ay sidaa markaa de waa inaanu adeeru yahay kan dhinta sawjadii rubuceedii markay qaadato xooli afar meelood loo qaybiyo meel qaadato saddex meelood baa soo hadhaya wa lbaaqigiina waa la dhigaya xooli afar meelood loo qaybiyo saddex meelood ahaana ilaa maa bacdi alwilaada ilaa intuu ilmuhu ka dhalanayo maxaa yeele wuxuu dhex yaallaa isku haysta camka iyo isaga fa in waladad hadday islaanti dhasho dumaashidii ee uurka lahayd dakaran inan hadday dhasho akhada wuu qaadanayaa hadal mawquuf xoolahan la dhigay isagaa qaadanaya liannahu maxaa yeelay yakuunu wuxuu noqonayaa ibna akhi shaqiiq buu noqonaya wa huwa muqadam cala alcam dee adeerka waa laga horraysiinayaa marka ilan jihadiisaa ka horeyse jihatu bani likhwa jihat alcumuuma da way ka horraysay casabatu binafsigi markaynu jihooyinkoodii eegno aynu soo dhaafnayn wa in waladat hadday dhashay islaanti unsaa gabadh hadday dhashana akhada alcamu lmawquuf adeerkii baa baaqigii qaadanaya lianna alxamla maxaa yeelay dee ilmahan uurka ku jira yakuuna wuxuu noqonayaa hayru waarid midaan waxbaba lahayn buu noqonaya liannahu xiinaidin bintul akhi shaqiiq weeye wahiya midowil arxaam ayay dee ka mid tahay